ku sixiliyo godob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii bixayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun saddexiyo qodobada caawa xogoraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka ay ka wadaan gobolka galgaduud oo saacadihii lasoo dhaafay ay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo uu ka mid yahay ceelgaras halkaas oo ay sidoo kale miino kula kacday maanta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug haddaba waxaan eegi doonaa deegaanada ay ciidamadu gaareen maanta ilaa iyo deegaano badan oo ku teegeysan degmada ceelgaras ayaan ka sameynay sida eh, deegaanka eh, xamur ceelriiqa eh, weyne ila dhammaan deegaano badan oo ku teegsan degmada ceelgaras gobolka galguduud waxaa sidoo kale caawa barnaamij ku maqli doontaan iyadoo al-shabaab ay weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada ay ku leeyihiin degmada owdheegle halkaas oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka waxaa uu mid laba darajo u ballanqaaday dhammaan askartii ka qayb qaadatay dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab gaar ahaan dagaalkii ciidamada xoogga iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray degmada owdheegle askartii ka qayb qaadatay waxaa sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan maamulka dadka deegaanka ee magaalada laascaanood oo sheegay in ay been abuur ka faafisay somalilan taas oo sheegtay in in ka badan lix boqol oo ka tirsan al-shabaab ay gaareen deegaanada lascaanood iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maamulka galmudug waxa uu ka hadlay howlgallada ka socdo gobolka galgaduud iyo guud ahaanba deegaanada galmudug iyadoo sidoo kale ay ciidamadu halkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo taliyaha hay-adda sidoo kale waxa ay gaareen deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka galgaduud oo degmada ceelbuur hoos yimaada qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijkaynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybka ah gabagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan

soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya waayaan kii kala gegima ina kala geeyin gorma go gegan iyo allow geed qabaday kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftay dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabbada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebay ka laalaadso aamiin gebigebi ka dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal xog horeyse ayaad maqleysaan qeybii ugu horreeyay barnaamijkeena ayaana ku guda jirnaa ayaynu ku bilowne deegaanka ceelgaras iyo deegaano ku hareereysanaya ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka maanta ay la wareegeen iyadoo halkaasi ay sidoo kale ka wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka iyadoo sidoo kale ay ku fuul leeyihiin deegaano kale oo hor leh oo hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ciidamada ayaa gaaray maanta deegaanka ceelgaras waxaana kooxda al-shabaab oo bannaysa halkaasi sidoo kale ay ku aastay miinooyin dhowr ah ciidamada ayaa ka saaray inta badan miinooyinka halkaasi kooxdu ay ku aastay inkastoo mid ka mida ah miinooyinkii kooxda ay kaga tagtay degmada ceelbuur deegaanka hoostaga ee ceelgaras ay haleeshay xubna ka mid ah mas-uuliyiin markaa maamulka galmudug ka tirsan oo markaa xildhibaano heer state iyo sidoo kale golo deegaan ahaa waxaana mas-uuliyiintaasi ay ku geeriyoodeen qaraxii halkaasi ka dhacay askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale ku geeriyooday saddexda ruux ayaana la xaqiijiyey in isla goobta minadu ay kula qaraxday ay ku geeriyoodeen kuwaas oo markaasi lugeynayay halka miinada lagu aasayna ay iyagu la kacday waxaan wax ka weydiinay xaalka guud ee caawa deegaanka ceelgaras iyo sidoo kale halkaas oo ay gaareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo madaxweynaha maamulka ugu horeeyo iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya waxaana caawa xaalka deegaanka ceelgaras la sheegayaa inuu yahay mid degan iyadoo weli ay wadaan ciidamadu dhaqdhaqaaqyada ay ku xaqiijinayaan deegaanada hoos yimaada ceelgaras oo ay ku doonayaan inay gacanta ku dhigaan cabdifitaax cali xalane oo ka mid ah maamulka ceelgaras ayaan wax ka weydiinay xaalka caawa walaalaal aada umahadsan tahay eh, ilaah baa ku mahadsan maanta eh, inoo suurtageliyey inaan eh, degmada ceelgaras iyo deegaanada ku teedeysanba ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya la wareegaan runtii eh, howlgallo mina baarin ay sifayna kooxda khawaarija al-shabaab ay eh, ay geliyeen deegaanadaasi oo ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ka sameynayeen kadib caawa ah, xaalada aada u degan tahay eh, goobihii ay ciidamada la wareegeen ay ku sugan yihiin howlgalada aad samayseen ilaa iyo imise deegaan ayaad ka samayseen deegaano badan oo ku teedeysan degmada elgaras ayaan ka sameynay sida deegaanka xamur sidoo kale waxaan ka samaynay ceelriiqa weyni ila baadiyo dhammaan deegaano badan oo ku teebsan degmada ceelgarka gobolka guduud halkaas aan kooxda qabarikaasa uga shaqeyn maanta mar waxaa ka dhacay ceelgaras qarax miino oo lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug sidee wax u dhaceen bal hadaad warbixin kooban naga siiso walaalow ambaara barqaanimadii ko iyo tobankii iyo bar farqanimo oo ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen degmada ceelgarsa gobolka galgaduud oo howlo miina baaris ah laga wado ayay qaar ka tirsan ciidamada iyo xildhibaanada oo wadada ay ku socda iya la kacda qarax miino iyadoo weli ay baaritaanada socdo mm. halkaas waxaa nooga shahiiday saddex qofood oo ay laba kamid tahay xildhibaan laba xildhibaan oo kale ah xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo lagu magacaabo maxamed yare iyo sidoo kale cabdullahi ibrahim shaaciyo oo kamid ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee caasimada ee galmudug dhuursa mareebeed iyo sidoo kale askari nagu qaaliahay oo ka tirsan ciidamada deegaanka goorma ayay halkaasi soo gaareen dhammaan mas-uuliyiinta eh, dowlad goboleedka galmudug xeer xildhibaan ilaa wasiiro ilaa iyo madaxweynaha galmudug taliya adana adanaba sugudaya dhammaanba eh, mas-uuliyiinta kasoo jeeda galmudug ee deegaanadan waxay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyey furmaha eh, lagula dagaalamaya kooxda qawaarida asabaa bare galgaduud halkaas ay garab ku siinayeen oo ay la garab taagnayeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka mas-uuliyiinta marka miinada ay haleeleysa ma waxay saareen gaari mase waa ay socdeen waa socdeen eh, ayagoo lugeynaya oo wadada hareeraheeda socda iyo miinadu la kacda maxaa khasaaraho intaasi dheer oo ka dhasha marka miinadaas wax khasaaraah oo kale oo meesha ka dhashay haba yaraatee ma jiraan howlgalkii iyo sikayntii kooxda khawaarijta shaana weli sidii usoo socdaa deegaanadii maanta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen weli eh, gacanta ayay ku hayaan ma jirtaa miinadu inay dhaawacyo geysatay oo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo dad ah ma jirto wax dhaawac intaas eh, dhimashadaas ka badana ma jiraan waxaa gaaray taliyihii nabad madaxweynihii maamulka galmudug iyo sidoo kale wasiirkii gaashaandhigga xaalka caawa waa sidee ceelgaras hadda caawa aalgaagaas aada u degan yahay alxamdulilah cawda dowladnimada iyo kala dambeynta ayuu harsanayaa xaalkuna aada ayuu u degan yahay walaaladaada umahadsan tahay algaras oo markii ugu horeeyay oo muddo toban sano ah ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay gaarayaan weli hore lama wareegin insha allahu tacaalana lawareegitaanka maantana waxay noqon doontaa lawareegitaankii ugu dambeeyay ciidamada dowlada kuwa deegaanka ay la wareegayaan halkaas oo ay rajeynayna insha allahu tacaala inay dowladnimada iyo nidaam kala dambeynta oo sii xasilo iyadana uga soo gudbi doono dhammaan deegaanada ku tiirsan ee bariga galgaduud bal sawir guud ma naga siin kartaa ceelgaras halka ay dhacdo iyo gobolka halkay kaga taalo eh, ceelgaras waa bariga galgaduud eh, waxay dhanka bari ka xigtaa eh, caasimada galmudug dhow samareebeed iyao u jirto konton kilomiter sidoo kale waxay udhexaysaa degmada qadiimiga ceelbuur iyo dhow samareeb waa magaalo istaraatiiji ah oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha gobolkaba muhiim u ah sidoo kale waa meel ay dhaqaalaha iyo iyo askareynta ciidamada ay ka heli jireen kooxda khawaarijta al-shabaab ayaa runtiina u ahayd meel muhiim u ah oo kamid ah deegaanada ay kaga sugan yihiin bariga galgaduud waana magaalo wax soo saar leh oo xoolaha iyo burjukada iyo dhammaanba dalagyada ay soomaalidu beerato ka baxa cabdifataax cali xalane oo ka mid ah maamulka ceelgaras ayuu ahaa oo iga warbixinaya xaalka guud ee caawa halkaasi iyadoo sidoo kale halkaasi maanta ay ciidamada xooga dalka ay kula wareegeen markii ugu horeysay howlgal ay ka sameeyeen bariga gobolka galgaduud sidoo kale waxaa ceelgaras gaari isla maanta taliyaha hay-adda nabad sugidda mahad maxamed salaad madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac waxaana halkaasi ay ugu korgaleen xaaladda guud ee deegaanada iyo sidoo kale ceelgaras oo ahayd goob al-shabaab marka muhiim u ahayd oo markaa ay e, ka samayn jireen abaabulada weerarada ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin deegaanada u dhowdhow iyo sidoo kale goob fariisin u aheyd oo dhaqaalo xoogan kooxda kasoo geli jiray madaxweynaha galmudug oo ka hadlay markii uu halkaasi gaaray ah waxa uu sheegay in meel looga laabanayo aysan jirin dagaalka lagula jira al-shabaab inta al-shabaab ay kaga sugan yihiin deegaano kamida ah galmudugna ay dagaal adag markaa la geli doonaan kooxda shacab iyo madaxba waxaan marka hore dhammaan meelan joogno ummadda soomaaliyeed isku bogaadinaynaa guulaha waaweyn oo laga gaaray cadowga khawaarijta alxamdulilah rabbialcaalamiin maanta waxaan joognaa magaalooyinka ceel la helay ee calgaras oo saad ogtihiin dhammaan laga sifeeyey khawaarijtii waxaan rabaa halkan dadkii shuhadada ahaa qiimaha badnaa iyagoo baacsanaya khawaarijta ku shahiiday inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga barino in shahaadada loo aqbalo dhammaan aan idhaahno dadku reer soomaaliyado dhan meelay joogtaba gaar ahaan reer galmudug guul weyn baa la gaaray inta dhimman gebagabadeeda inaan dhammaystirno insha allah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sida qaybada kala duwan geesiyaasha ah waxaan rabaa sidoo kale inuu mahad celiyo beelihii is-abaabulay ee dagaalka ka qayb qaatay ee qaybta lixaad kala qaatay iyo kuwa hadda abaabulan ee howlgeli doona ee dhowaan insha allaahu faltami doona khawaarijtana cashare u dhigi doona waxaan rabaa inaan baaq u dirno beelaha aan weli safka soo gelin amaan abaabulka gelin inaan dhammaan walaalayaal kasoo soo qaybgala hawsha annagoo aan og inaadnaan uga maqnayn wax kale ay tahay uun qofba maruu diyaargaroobaah xilligaad diyaargaroob lahaydeen baa dhiman soo diyaargarooba maantay ma jirto meel looga harayo iyo meel looga gaabinayo khawaarijta waa laga guulaystay maalmo been la sheego iyo maalmo wax sheegsheegtaan waxaasi nama cimbinayaan namana istaajinayaan waxa keliya oon ku istaagaynaa waa inaan cirib tirno haddii la yidhaahdo marka dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxaan leenahay qayb weyn baa qaadateen inta dhimana dhammaystira doorkiinna iyo deegaankiinna iyo intaydin ku aadan inta kale waa la helana waxaan leenahay beelaha meelay joogaanba walaalayaal cadowgii argagixisada ahaa khawaarijta ahaa oo maantay dee safka dhammaan aan ka wada qayb galno yaanaan u kala harin yaanaan u kala gaabin dhowr sheeran sheegnay ma rabno inay maalinba deegaan ama maalinba isteed ama maalinba meeluu ka galo wixii baaq iyo la jeedi lahaa runtii horaa loo yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda intaasoo jeer ka hadlay u fadhiyo weli galmudug u fadhiyo deegaanno badan u soo maray weli u taagan maxaan leennahay maantay ciidanka qalabka sida iyo deegaannada iyo reeraha iyo beelaha lama kala duwana loomana kala soconna dagaalka khawaarijta ciidanka halle iyo xagga midna ma jirto midna ku hadlayn mayno gacantaan wada saaraynaa gacantaan saarnay deegaanaday shan iyo toban sano dulaysanayeen deegaanadii ugu halbowlahaan maanta joognaa inta kalena intaana ka sahlanta insha allahu tacaala axmed cabdikariya qoorqoor madaxweynaha galmudug ayuu ahaa oo maanta gaaray deegaanka ceelgaras ee gobolka galguduud halkaas oo safarkiisa ay qayb ka ahayeen wasiirka gaashaaniga iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal xog horeys ayaad maqlaysaan qaybihii dhexe barnaamijkeena ayaanu ku guda jirnaayo markana haddii aynu eegno iyadoo al-shabaab ay weerar culus ay ku soo qaaday gelinkii hore ee shalay saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada udheegle ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey kooxda ayaa waxaa gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxudiin cadow waxaana taliyaha oo la hadlayay saraakiil iyo debleyba oo ciidamada xoogga dalka ka tirsan kuwaas oo ku sugan degmada udheegle oo oona ka tirsan ee talisyada waa taliska ciidanka xoogga qaybihiisa kala duwan ayaa waxa uu sheegay in laba darajo la dallacsiinaya dhammaan askartii halkaasi ku sugnayd ee dagaalka al-shabaab kula gashay sidoo kalena ka difaacday saldhigii ay kooxdu qorsheynaysay inay markaa gasho oo la wareegto waxaana taliyaha ciidamada xoogga uu sheegay in saraakiisha xogtooda uu la wadaagi doono madaxweynaha soomaaliya kuwaasoo iyagana rajeynayo amaba la rajeynayo in dalacsiin marka iyaguna ay helaan iyo bilado taliyaha ciidamada xooga dalka oo ka hadlayay waxa uu sheegay in jab xoogan kooxda uu kasoo gaaray dagaalkii ay ku guuldaraysatay inay kusoo qaado saldhigga ciidamada xooga ay ku lahayn degmada u dheeg leh ciidamaduna ay guul muhiim ah halkaasi kasoo hooyeen niyad jabkii ay ka qaadeen in deegaano dhowrah ay banneeyeen ayuu sheegay taliyaha ciidamada xooga dalka meeshaan waan u malaynaa markii saddexaad inay tahay oo saanoo kale khawaarijtu ay u weerareen sagaaliyo tobankii laba kun sagaaliyo tobankii koob labaatankii iyo shalay oo ugu dambaysay intana baktigoodaa laga qaaday geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee isugu jira afariyo tobanka oktoobar iyo gorgor toddobiyo tobnaad ayaana sababteeda leh waxaan idinkugu hambaliyaynaa oon idinkugu bishaaraynaa maanta guushaasaad gaarteen in madaxweynihii qaranku maanta ou mataqaanaa sanaantiinna ou iigu soo fara uu yidhi adoon tegin meeshii ha istaagin meel kale xalay waxaan joogay meel la yidhaha nuur dugle waa ka soo tege waxay ujeeddaduna wax kale maahayn inaan maanta idinla wadaago waxa yeelay waxay tahay guusha aad gaarteen ayaana intaas aanan u arag haba yaraatee wax culaysa oo aan dareemay inaysan jirin qarankiinnii dowladdiinnii madaxweynihii ayaa ugu weyn marka niyadda qalbiga laydinku hayaa waa laydin og yahay waxaad gasheen saddexda jeer ee ay soo weerareen nimanka khawaarijta intii nooga shahiiday ilaahi ha u naxariisto dhimashada sharafta leh ama geerida sharafta leh waa midda shalay aad baktigooda isugu geysaan bannaanka aad soo dhigteen waana waxay ku waana qaadan doonaan cadowgu ama mataqaanaa nimankan khawaarijtu ay ku waana qaadan doonto waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horraysa min laba derajo in askarta min laba derajo liiskooda laysoo qoro onda la asiiyo waxaa kaloona idin ballan qaada iyadana in dallacaaddaas mar alla markay dallacaaddaasan qorno wixii ku xiga inaan qiimayno kala sarraynta alif ilaa saddex laga gaarayo oo darajo kasta ninku uu lacagteeda ku qaato saraakiisha ka tirsan e, labadan guuto sbeshal ururada halkan meesha ku jira waxaan rabaa iyagana iyadana waxaan la wadaagi doonnaa madaxweynaha gor walba waxaa guusha qaadanaya ninka dulqaad badan oo adkaysi badan waxaan qabaa marka inaad dulqaadateen inaad u adkaysateen cadowgiina meesha aad dhigteen ummadda meel walba laga arkay waxaan aaminsannahaa maanta guushaasaad gaarteen dalka oo dhan khawaarij meelay joogtay waxaa ku dhacay eh, eh, niyad jab dhulka sbeshal markaan nidhaahno eh, hadda dhulkaan aan ka imidoo laga bilaabo uh, ruunigood iyo cadcadday iyo dhulka uh, u dhexeeya kulli waa baxeen hal nin kama joogo waxaana waaye guuldarrada ku dhacday waxay saamaynaya kan jooga meesha ugu shaas waxaan rabaa marka raggi geystay guuldarradaas dhigay ama baday nimanka la yidhaahdo khawaarijta waxaan leenahay aadaad u mahadsantihiin qarankuna abaalkiinna waa gudi doonaa dalkan ninba maalin waxuu soo maray dagaallo badan uu soo maray inta aad nooshihiin dhiiggiinna ha ku nasteen ha ku baraareen ha ku nabadgaleen shacabki walaalihiin waalidkiin eelkiin dhiiggiinna ha ku nabadgaleen kolba iyadoo la dhimanayo taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin ayuu ahaa oo ku sugan degmada udhegle gobolka shabeellaha hoose halkaas oo cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka uu kula hadlayay waraysi ku saabsan darajooyinka la siiyey ciidamadan xoogga dalka iyo difaaca adag oo ay shalay ka galeen khasaaraha ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab ayaan idiin soo gudbi doonaa goordhow gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis agaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno al-shabaab weerar ay ku qaaday gelinkii hore shalay degmada udheg dheegla saldhigga ciidamada xoogga ay ku lahaayeen ayaa ciidamadu ay iska difaaceen iyadoo kooxda jab culus lagu gaarsiiyey halkaasi dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigtay khasaare xoogan oo kooxda lagu gaarsiiyey halkaasi iyadoo dagaalyahano fara badan oo ku dhow ilaa iyo boqol dagaalame ay dowladdu sheegtay inay halkaasi ku dishay waxaana halkaasi ciidamadii ku sugnaa taliska ciidanka xooga dalka uu sheegay in midlaba darajo oo abaalmarin ah uu siinayo waxaan wax ka weydiinay waxa ay ka dhigan tahay in ciidamadu ay iska difaacaan saldhig intaas la eg muddo saacado ahna ay kooxda al-shabaab dagaal ay la galaan tiro intaas la eg ay kaga dilaan iskana difaacaan kooxdii weerarka soo qaaday iyo darajooyinkan la siiyey waxa ay ka bedeli karto ciidamada howlgallada dagaalka ka dhanka al-shabaab ka wada gobolada dalka iyo kuwa ku suganba xeriyooyinka ciidamada ee ku yaala gobolada dhexe ee dalka ee korneyl cali macow oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa waaye arrintaasi waa guul in maaragtay ciidanka ay markasta ay dhifoonaadaan oo ay maaragtay cadowgaasi ay usoo jeedaan har iyo habeen inuusan maaragtin uusan gelinin muxuu ahay dhibaato uusan u geysanin ciidanka guulo badan ayay gaareen laakiinse waxaa isweydiin mudan ilmahan sidaan loo laynaayo oo shabaabka ay maarata afduubka ay ku haystaan waa dad aan dad lahayn dadkoodina ay aamusan yihiin aysan ka hadlaynin waa inay maarata dadka og in maarata ilmahooda afduubka muxuu ahaa lagu qaato inay maarata ka hadlaan oo yidhaahdaan intaasoo carruur ayaa nooga maqan muxuu ahay shabaab nooga maqan oo aan geeri iyo nolol aana ku haynin marka sidaas awgeed waxawaay shacabka gaar ahaan dadka koonfurta waxaa loo baahan yahay arintaasi maaragtay inay loo istaago waayo waxa la laynaya waa caruur yaryara sida maaragtay saraakiisha ay sheegeen oo xataa qaarkood aan qaan gaarin marka waa guul ayay gaareen ciidamada insha allah waana laga guulaysanaya cadowgan muxua dilaaga oo shacabka soomaaliyeed dhibaatada ku haya aad iyo aad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada sidoodaba dhalinyarada waxa ay ku shaqeeyaan moralka iyo discibliinkay ku shaqeeyaan marka waxa waaye maadaama uu taliyaha xooga dalka soomaaliyeed oo darajooyin uu siiyey waxawaay abaalmarintaasi waxawaay dhammaan in ciidamada la siiyo geesiyaasha wuu ku ammaanan yahay muxuaha taliyaha generaal ibrahim sheikh muxudiin Mm. inuu saraakiisha uu dallacsiiyo iyo muxuahay askarta iyo dablaydabo maadaama waajibaadkooda shaqo ay guteen qaybtaas waa qayb ka mid a moraalka ciidanka ciidanka mar kasta waa in moraalkiisa la ilaaliyo iyo disiblinkiisa marka maadaama ay tusaale ay u noqdeen oo xalamad badan in la weeraray ciidanka lagu dhibaateeyey waa arrin aad u fiican oo maaragtay ciidanka ay maaragtay dhiirigelin u noqonayso dhanka kaleeto sidaan oo kale waxaa loo sameeyey dalacsiino qaar ka mid ah ciidamada oo ku sugnaa deegaanadii hore ay u qabsadeen ayaa sidoo kale tariska xoogga u sameeyey dalacsiin dalacsiinadan loo sameynaya ciidamada maxay ka bedeli kartaa howlgallada ay ku qaadayaan la wareegista deegaanada al-shabaab ay hore u haysteen iyo weliba ku nagaashaha kuwa ay qabsadeenba waxa waay dhiirigelin ayay u tahay ciidanka in maarata sare loo qaado muraalkooda sare loo qaado weliba waxaa dhiman biladihii ayaa dhiman laakiin biladaha waxaa bixiya madaxweynaha bixiyo sida aan maqlayan wuu ballan qaaday in maaragtay geesiyaasha maaragtay har iyo habeen usoo jeedo inay dalka iyo dadka iyo dowladnimada ay ka difaacaan qowlaysatadaasi waa in la dallacsiiyo waa in abaalmarin dhaqaale iyo mid darajo intaba way mudan yihiin ciidanka geesiyaasha hadda iyadoo dalku dagaal ku jira ay kusoo beegmaysaa taliska ciidanka xooga dalka iyo madaxda qarankaba maxay markaa kaga gol inay darajooyin noocaas siiyaan ciidamada waa dhiirigelinta ciidanka ciidanka in lagu dhiirigeliyo si moraalkiisa oo u noqdo ciidan markii uu dagaalamayo laba qodob ayuu ku dagaalamaa disiblinkiisa iyo ismaqalka iyo maxaa ay wada shaqaynta iyo dhiiranaanta ay maarata cadowga ay ku dhiiran yihiin inay dadka soomaaliyeed ay ka difaacaan mar kasta waxaa abaalmarintaas waa la siin jiray toddobaatan iyo toddobadii bilado ayaa la dhiibay lixdan iyo afartii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii dagaaladii ka dhacay muxuu ahay tagojaale oo ay ka dagaal muxuu ahay dagaalkaasi ay hogaaminayeen jenaraal salaad gabayre iyo doonyaal allaha u naxariisto biladgeesiga qaranka ayaa la siiyey waxaa kaloo qaatay muxuu ahay biladgeesiga qaranka cilmi nuur taray ayaa qaatay oo markaa ahaa minjir ahaa oo gaashaanla ahaa waxaa qaata cabdulaahi yuusuf dhammaantood geesiyaasha allah u naxariisto waxaa bilad bilad geesi ayay lahaayeen waxaa qaata indhaqarshe jenaraal indhaqarshe ayaa qaata isagana dagaalka toddobaatan iyo toddobadana saraakiil badan ayaa maaragtay dallacaad iyo muxuuaha abaalmarinba ku heleen oo bilad bilad geesiya ciidamada ku sugan owdheegle cashir noocee ayay ka bixinaysaa inay iska difaacaan kooxdii weerarka kusoo qaaday iyadoo la ogyahay in ciidamada talisyada ay ku leeyihiin gobolada inta badan al ay geli jirtay dhinacan maarata galmudug iyo hirshabeelle ciidanka waxaa la gaaday markii ay maarata qaadka iyo maandooriyaasha oo qaadka ay isticmaalaan waayo qaadka waxaawaa qofka wuu daalaa taasna waxaan rajaynayaa in maaragtay saraakiisha hogaaminayso ay ciidanka ay ka joojiyaan maxaa inintay ay ay furmaha ay ku jiraan inay maaragtay qaad ay cunaan ama loo keeno dadka u keenaya goobaha dagaalka qaadka la soo aadayan waa in tallaabo sharciga laga qaado kornel cali mucow ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey darajooyinka la siiyey ciidanka ku sugan degmada udheegle ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo taliyaha ciidamada xoogga dalka uu gaaray darajooyin min laba darajana uu u ballan qaaday sidoo kalena inay ku qaadan doonaan mushaaraadkooda ayuu u sheegay ku sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran agaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad dhegeysanaysaan qaybii ugu dambeeyaan isla sii gaarayna markana haddii aynu eegno qoraal ka soo baxay dadka deegaanka laascaanood ayaa looga hadlay hadalkii somalilan ka soo baxay maalin ka hor kaasi oo ku aadan ah in shabaab badan ay gudaha u galeen magaalada laascaanood ee gobolka sool qoraalka ayaa lagu yiri in somalilan looga fadhiyo in ay soo bandhigto shabaabkii lixda boqol ee gudaha u galay magaalada laascaanood kuwaasi oo uu hogaaminayay fu-aad maxamed khalaf shongole oo kamid ah xubnaha horjoogayaasha ah ee ugu sarreeya kooxda al-shabaab dadka deegaanka ayaa shaaca ka qaaday in hadalka somalilan ay u qaateen ama ay u fahmeen in weeraro xoogan ay doonayaan in ay ka fuliyaan magaalada laascaanood maalmaha soo aadan ha ay markaa u diyaar yihiin weerar weliba oo kaga yimaada dhanka somalilan ayaa markaa qoraalka kasoo baxay dadka deegaanka lagu sheegay sidoo kale dadka deegaanka waxa ay si buuxda gacanta ugu haysaa eh, deegaanadeeda xuduudeeda nabadgelyada iyo sidoo kale waa xuduudaheeda nabadgelyada iyo badbaadada dadkeeda waxa ayna diyaar u tahay amaba ay u yihiin dadka deegaanka in ay kala shaqayso hay-adaha amniga soomaaliya gobolka iyo kuwa caalamiga ah ka hortaga halista argagixisada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dadka deegaanka sidoo kale maamulka dadka deegaanka sagaalkii bishan oo ku beegnayd ee eh, sabtigii ayaa somalilan waxa ay ku eedeysay in lix boqol oo shabaab ah ay gudaha u galeen magaalada laascaanood ee gobolka sool kuwaasi oo doonaya sidii hadalka looga dhigay amaba hadalka ay ugu dhigeen ee buuraha gobolka sool in ay fariisiin ka dhigtaan somalilan ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in shabaab ka galay magaalada laascaanood ay tababar u fidin doonaan ciidan dadka deegaanka ah kuwaas oo lagu tababari doono sidii loo sameyn lahay qaraxyada iyo weerarada kooxda ay fuliso oo gudaha soomaaliya inta badan ay ka fuliso kuwa lacayn ah intaasi waxa ay sii raaciyeen somalilan in amnigeeda ay sugi doonto ayna la dagaalami doonto shabaabka ay sheegtay inay gudaha u galeen magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo wax kasta oo nabadgelyada deegaanada somalilan qalqal gelin kara markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryadhaa kalamaane gobanimadu waa geed ku baxa dhiiga geesigae gobanimadu waa geed angaaliya islaan gacala kuu siine gundhigiisu waa kaa ninkii xiligun uu war waxaa la yidhi rubadoo go'diya waa mid uun libin ku rayrayye raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diriraa war waxaa kaloo la yidhi garba siman laba geesh gacan isweydaarsi gobannimo midkii goobayaa geeriaaminawali kala laaray reg meeliska gaylankii huban garaarsada ama ha gohe ama guulaysade war waxaa kaloo la yidhi dhimashadu xaq weeyooo mar bay nolosha dhaantaaye dharagiyo mar bay kaa yihiin dhaqasha xaaraan war waxaa kaloo la yidhi haddaan ruuga loo dhigin shabaab weyna rogayaan ha werwerin anoo nool wardiyey baad mudan wakhtiba iskeenbadi qayrkaa waad ku wiirsani aryaa waaqlo war ma haysad een ma jirtee shabaab wabtaa laga gediyaa la yidhi war cabdulla waaqla u qaban gooja caddaa ka dhex qaylinaye adugu warkayga dhexgelina ceelgaras berigaa lagala wareega duunirgoodna hadda agtiisa la joogaa xaalado horena waa la bedelaa la yidhioo tuulooyinka laga nadiifiyaa la yidhi intaan beledka la gelin oo xataa baadiyaha in qof ku hero lama rabo amiiradi xataa eriga ilaalihayoo la sheegaayo mahay joogaana loogu tegaaha la yidhi asaa magacyihiisa sheeg la leeyahaa la yidhi hadda geed dambeoo higlaya amba hereeriya isgeli doono cabdilow minii la yeelay ma sokor war anugu waagaan adhi jirka ahaa cadhiga ridaan ugu jeclaa ogol baa loodhan jiray war dadkasan sheegasaan annaa raa'iya alqanam khamsa siniin qaareerawaa ka jiraan madeeyow mid kalena waxa uu yidhi arbacata cashara sana qanam armiga dadkaa qaatay oon arxan kuu geli doonin ari kaa celin maaye argagixisoy naga tag abuudayadaan aragnay is-ilaaliyaan baaranay islaam soo ambaanahay eebbow allahayow adiguna na taageer ilaahow war madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo gabiye wuxuu yidhi soomaaliya waa danteena innagoo isku duuban la dagaalka shabaab ninka diidaya maanta waa dambiilo caddaystay war bashiirow axmed madoobe wuxuu kaloo yidhi madaxweynihii iyo wiilkiisii oo tuuta gashadaa furunta taagan dariiq kastoy mar maagaanna gaari qaraxaa loo dhigayaa gambana maayaanoo way socdaan marka waxaan la yaabanaa kuwa gadaashooda ka guryamaya oo siyaasiyiinta sheeganaya maxay ku hadlayaan maxayse ka hadlayaan aryaadhaha axmed madoobe warkiisa maadan fahmin madaxweynaha sumaynaan u xiro uu yidhi muggan warkiisa dhuuxana aniga waxaa iiga soo baxday waa kaa raaligeliha warka faarax macallin iyo wixii lamida war xaalmarinta axmed madoobe buntland ma ogtahay warbow buntland doorasha kuma qulsantay axmed madoobe waxaan oran lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay dowladaay war waxba laydiinma sheegi karo warka waad ku rafataane axmed madoobe wuxuu yidhi sacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa kuwa maanta diidan dagaalka shabaab birri ayagoo xil doonahay ina soo hor istaagi doonaan ee eega magacyadooda inta sii qortaan birri dhagax tuura aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi nimataqan inatira yatahay waxbaterime nimataqan inatira yatahay waxbaterime war ahmed madoowe dhankayga kasoo dhameeye dhankaaga kasoo dham warmadayo lafta gareen fiire keliya ku filan buu yidhay xagguu ka soo dhammeeyey fuy fiiryow jalays waa malka fugsa eebow niin fududa mayngar waay warmadayow hadda muuse bixilaas canoodkuguma haysto warkalamaanay war ma haysiine eh. maantoo kale labaiyo labaatan sana ka hor axmedow dhalashadaadi ku beegan tahay war labadii kunay ahayd dowladdii carta markii la soo dhisay aryaa cabdiqaasin ceeluma qodna cidna uma maqna mugow lahay miya warbow cabdilaahi yuusuf aa ka dambeeyey hayaay ma daahir riyaale ka ahayn warwaaqlow maysu soo sharaxay war weligiin kalemaanay warka waa ku didaan sidaad taalan maanta waxay ku beegantaa sano kahor maalintii daarihii mataanaha ee maraykanka la qarxiyey niya walmooshidii usaama bilaadin aman dheeradhimadi war daalibaan iyadaa hadda xukunta afghanistaan warba waa alqaclimiya ka baxeen horta daaraha maraykanka wixii qarxiyey khawaariijtaan miyay ahaayeen war waxba laydinma sheegi karo dad falanaa tihiine weli lama dhisin maraykanka beesi haysana ma inguraayan hooba daardiba dhisad waayeen qaryamadeeyo hoteeladii ay shabaab min afarta jeer qarxiyeen miyaan hore laga dhisin xaad beentuu sheegi war dhibaatadii dhalatay ilfa sebtembar maraykanka adduunko dhan bay saamayn ku yeelatay dad badanna waa ku baaba'ay wadamo badanna waa ku dumeen cadowgu maraykanku waagaa la dagaalamayayna wuu sii fiday meelo nabad ahaana dambaa ka oogmay dad badanoo muslimiinoo wax dembiya gelinna waa galaaftay markaa masiibadaa ciddii bilowday ee ciddii ka jawaabtayba wax wanaaga sooma kordhin waroro waxaa loo yidhi debkii manaafaqshida muslimaa ku gubto warororo hanugu buqina reerihiinni qabo warbow idinkaanba warkayn dalka waxaa ka jire ceel garasoo muuqata gacantaa lagu hayaa war barshirdheerow ma ciidamada buntlandaa galay kalmaanay war ma haysiine ceelgaras markii la galay beriga hore meeshii la qabto ilaa ciidanku miina baaris ka sameeya shacabku magaalada ma geli jirin laakiin xildhibaanno jadbaysan oo shan sano guryahoodii arkin oon qaarkood muddadaas waalidkood soo salaamin arkinna ayaa orodku galaa layidhi magaalada haddee jeshii dhammaataa ifka joogi maysaa la yidhi xildhibaan maxamed maxamuud yare oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo cabdulaahi ibraahim oo ka tirsanaa golaha deegaanka dhuusamareeb ayaa ku dhintay baa la yidhi laakiin waxaa caloolxumo lahayd toddobaad ka hor xildhibaan maxamed maxamuud yar asagoo hadlaya wuxuu yidhi waxaan u soconnaa jahaad aan ka soo noqosho lahayn hadda ilaahay waa u aqbalay jinnada allah ka waraabiyo war calaa kulli xaal allah u naxariistee gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishay geedka habo wargobannimada waa loo go'a godka akhiriyo ilba loo galaa gowracatada weli gidka habow aryadhaha xildhibaanada shihiida horena ilaahay u waafajiyo uga hadla allahow naxariistay jiday dadka noolna u fureene dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii kalamaanee warka hore war soo dhaafiye xildhibaan mawlid cabdi maxamuud oo ka tirsan goraha baarlamaankaoo maanta ka hor hadlayey ayaa waxaa ka soo yeedhay xarakatu mujaahidiinu shabaab war wixii uurka kaa jira afkaa kaa wixii la qarqariya iyo qarsoon ama qubtoonna waa la yidhi warbawsow lama odhan hadal wuxuu maa yahay intaadan odhanin afka hadduu ka soo baxo aduu ma arrimisid war shabaab ayadoo shabaab la yidhaah oo kooxda dhiigcabkaan la yidhaah oo ugus la yidhaah oo argagixisan la yidhaah miyaan shirkii culummada laysku waafaqin inay khawaarij yihiin looguna yeedho see xildhibaan baarlamaanka nugu matelayahay mujaahidiin u dhihi karaa war haddaba waynu cabsanahayo sooma dhici kadho war kalemaanay shabaab ninkii ammaanaiyo ninkiida arkayaba laysdhaafi maaye haddaad arki jirteen taliyo nabad sugidoon la arkin oo sawirkiisa saxaafadu inta raadisay ay weyday maanta qarqaris waa dhammaaday warwarka ha iga soo dhex geline taliyihii nabadsugidda soomaaliya mahadsalaad asagoo tuuta xidhanaa furunta dagaalka lagu arkay cadcadooya waar maydhuu soo shisay maw hadda nin isqariyey ma diriro balow hadda nin baqay kaa dhima isan lay maari jarne war fulaybaa gadaashada hadday goobi dirirowdo waar kalgacalow intaad garanaysa way dhaaftay war mahadoo tuutaha gashan markaan arkay anigoo isla khawaariijtii waa oo u dhammaatay ayaan arkay madaxweyne qoorqoor iyo wasiir madaxaana furan oo dhinacyada ka taagan calaa kulli xaal tilaabada aan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh fariimahaas xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgeliyo yaa weligeed ku rushaysan

hareeruhuna riixan dhadhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo waragta weligeed ku rushaysan